asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo tobnaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alxamdu bacd ويقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره shirkiga waxaa ka mid ah iyo waxyaalaha islaamka lagaga baxo inuu ruuxu uu gargaar weydiisto cid aan alla ahayn subxaana wa tacaala inuu gargaar ku codsado ama alla cid aan ahaynba uu u yeedho oo uu baryo labadaasiba waxay ka mid yihiin waxyaalaha shirkiyaadka ee islaamka lagaga baxo istikaasada waxaa la yidhaahdaa dalabu lqaws wa huwa isaalatu shidda yani gargaar weydiisi waay wuxuuna khaas ku yahay dhib taagan oo ku haysta markaad doonayso in lagaa garab siiyo lagaa gacan siiyo lagaa qaado ayuu gooni ku yahay marka waa gargaar weydiisi wey amaa ducada oo aw hadalka dambe u sheekhu yihi aw yadcuwa hayrahu ducadu iyadu waa baryo oo dhan noocay dooni baryadaas had noqoto inaad u yeedhato cid ado inuu dheef ku siiyo uu yeedhanayo ama dhib inuu kaa nabadgeliyo oo kaa badbaadiyo ugu yeedhanayo marka wuxuu isugu cadfay waa min baabi cafi alcaam cala alkhaas wey way kala guda weyn yihiin ducada ka guda wey istiqaatada istiqaatadu waa qeyb ka mid qeybaha ducada yani waxaa la yidhaahdaa baynahumaa cumuumun wakhusuusun mutlaq yani istiqaaso walba waa duco laakin duco walba istiqaaso maaha saas wey macana yani waxaa ka guda weyn ducadaa ka guda weyn istiqaasaduna waa qeyb kamida ah ducada qeyb ducada kamida ah iyo baryada ayaa istiqaaso si gooniya loogu magacaabay oo qeybtaasi waxa weeye waa dhib yaalla oo ku haysta markaad doonayso ugu yeedhanayso in lagaa qaado markaasaa istikaasada la yidhaha laakin ducadu waa ka guda weynta dhib aad ka cabsadaysoon kugu dhicin dheef aad doonayso mid ku haysta kulli waa soo gudagelaya macana marka ducadaa ka guda weyn sidaa daraaddeed buu sheekhu isugu cadfay marka labadooduba shirkigay ka mid yihin maxaa yeelay waa cibaado wey kulligood waa baryo baryana waa cibaadaday ka mid tahay baryadu waa laba qayboodo ducaa u cibaada iyo ducaa u mas'ala labadaasay uqaybsan tahay ducaa u cibaada waxa weeye waa addoonku inuu amarka ilaahay subxaanahu tacaala uu isu taago oo uu qaato oo ilaahay uu adeeco ducaa weeyaana waa ducada qeybteeda cibaadadaa wey midna ducaa mas'ala la yidhaahdayo waa midda afkii carabka lagaga dhawaaqo ee hebelo wax isii oo kale ilaahayo waxa isii ilaah waxa iga badbaadi taana waxaa la ducaa mas'ala la yidhaahdaa ayadaa markaa taa dambe ayuu hadalka sheekhu u badan yahay adilada uu keenay baa laga garan oo ducaa mas'alada ah ayadaasaa marka laba qaybood u qaybsamayo qeyb banaan iyo qeyb aan banaaneyn qeyb makhluuqa loo jeedin karo iyo qeyb ilaahay mooye cid kale aan loo jeedin karin qeybta makhluuqa loo jeedin karo waxa weeyaan waa wixii uu awoodi karo wixii uu makhluuqa awoodi karo oo tabartiisa makhluuq kula joogo ruux kula joogana uu yahay waad ka baryi kartaa oo waad weydiisan kartaa waa nabigu dhihi jiray sal la alay slam man dacaakum fa ajiibuuhu ninkii wax idin weydiistaa yani waxa weeyaan ajiiba oo yeela yani waa kii xadiid kale nabigu kutusana sal lay wasalam idaa dacaaka fa faajibhu hadduu kuu yeedho yeel marka haddaad tidhaahdo nin wax kugu dhaamoon wax igu tar waxaana wuxuu awoodi kara uu yahay oo gacantiisa ku jira waa nooc ducaa u mas'ala ka mid a ah, laakiin waa nooc banaan oo sharcigu u ogolaaday isla markaa haddana waxaa loo baahanya inuusan qalbigaagu ku xidhmin shaksigaas iyo ciiddaasi aad u aragtay inuu yahay sabab un ilaahay se qalbigaagu inuu mar walba ku xidhnaada la doonaya maana xataa middaa banaan qalbigaagu yuusan xagga aadin macna saas wey midda aan banaanayni waxa weeye oo ilaahay keliyatamuy cid kale aan la siin karin cid kale hadday la siiyana gaalnimo ay ka imaanayso shirkiga waa midda uusan makhluuqu awoodi karin wuxuusan keri karin tabartiisa aan ahayn oo cabsi iyo jacayl iyo ay la socoto yaad weydiisatay masalan waxa weeyaan mid qabri ku jira ayaad wax weydiisatay jin baad wax warsatay geed baad wax warsatay qabri baad wax weydiisatay waxaysan awoodi karin ama nin kaa maqan baad macnaha waxa wey wax warsato war waxisi aad tihi aan ku maqlayninba taas wey midda macnaha ducada shirkiga ka mid ah iyo istiqaatada shirkiga ka mid a ah, taas baabun min ashirki shirkiga ayaa waxaa ka mid ah an yastakiisa inuu gargaar weydiisto bikayri illaahi alla cid aan ahayn ciduu dooniba ha noqdo ow amase yadcuwa inuu baryo hayrahu alla cid aan ahayn inuu baryo oo u yeedho oo ugu yeedho inuu dheef siiyo ama dhib uu ka badbaadiyo wa qawli llaahi tacaala ayuu baabu yahay walaa tadcuu ha baryi nebiow min duuni illaahi alla sokadi maa laa yanfacuka waxaan wax ku tarayn walaa yaduruka aan ku dhibaynin fain facalta haddaad saa yeeshana fa inaka adugu idan markaa min alaalimiina kuwa gaaloobay baad ka mid tahay aalim gardarsaday baa tahay macna yani nabigaa lala hadlay salawatullahi wasalaamu aleyh hadalka isagaa loo jeedin waxaa hadalka loogu jeedinaya hadalka isaga ha loo jeediya laakiin wuxuu u dhacayaa ummadda oo nabigeena salawatullahi wasalaamu aleyh nusuusta in badan baa lagu halqabsadaa waa halqabsi ahaan wey maxaa yeelay isaga ilahay cid aan ahayn inuu baryo ka dhici mayso kamana dhacayso waa macsuum wey ilahay baa ilaaliya subxaana tacaala laakiin waxaa isaga loogu halqabsanaya waa weysha gawraca dib uga ha ku quus qaate wey haddiiba nebi maxamed salawatullhi wasalaamu caleyh laleeyahay haddaad cilaad aha cidaahay ahayn u yeedhato dhib iyo dheefna aan ku siin karaynin dhaalim baa tahay haddii goodigaabaa nebiga lagula hadlaya salawatullhi wasalaamu caleyh inta sida kasoo hadhay maxaad moodaa marka waa halagu quus qaata wey marka in alle intii kasoo hadhay ama welinimo sheeganaysa ama sheekhnimo sheeganaysa ama salaax iyo wanaag sheeganaysaa ku quus qaado wey ma nebi maxamed baad ka fiican tahay salawatullahi waslamu caleyh saasaa loogu halqabsan nabiga sal alay waslam marka waxaa la yidhi ha u yeedhanin nebiow ducadani waa ducaau macnaha waxa wey mas'ala ha u yeedhanin oo waxa weydiisanin waxaan waxba ku tari karin haddaad cibaadadiisa ka tagto haddaadan caawudin ood dafirto oo isagoo dhanba aada ku gaaloodo bal haddaad aflagadisood wax ka sheegta xataa waxaan waxba ku kudhig ku geysan karin haddaad wax walba u samayso oo si kasta isugu dhiibto oo wuxuu doonayo dhan siisana aan waxba kugu biirin karaynin kaa maxaad ka caabudi ha u yeedhanin baa l nabiga lagu leehay salawatullah wasalaamu caleyh tilmaantaa waxaa wadaaga makhluuqaadkao dhan ha kala reebin malaa'igta ka soo bilow oo nebiyada soo mari oo weliyada ku xiji oo mashaahirta ku xiji oo jamaadaadka ku xiji kulligood waxaa ka dhexeeya yani waxay wadaagaan dhibna ma geysan karaan dheefna ma geysan karaan waxba ma maamulaan mar hadday sidaas tahay inaan loo yeedhanin ciidda macnaha dhib iyo dheefi gacantiisa ku jirtaa loo yeedhaa oo dhib macnaha waxa weyaan inuu kaa badbaadiyo ama dheef ku siiyo loogu yeedhaa macnaha haddii aada yeesho soo ma ah dhaalim baa tahay fa inaka idan min aaalimiin aalimka waxaa laga wadaa waa dulmigii weynaaye shirkiga ahaa macna maxaa yeelay camalka hore lasoo sheegay aayadda lagu sheegaa shirki ah saa daraaddeed fainaka fa inaka idan min aaalimiin ay min almushrikiin gaaladaad ka mid qowe macna sidaas weyaan marka ducada iyo baryadu waa cibaado wey inay cibaado tahayna yani waxa weeyaan wax muran ba laga keenaba ma aha yani xadiista qur-aanka oo dhan iyo axaadiista nabiga sal alay slam ayaa waxay ku wada cad yihiin baryada iyo cid u yeedhashadu inay cibaado tahay cibaadana ilahay baale baan nayidhi subxaana watacaala waa ka nabigeenu odhanaya sal alay slam adducaau huwa alcibaada baryada iyo u yeedhashadu waa cibaado wey waa xadiid nas-a ah wey axmed iyo tirmidi iyo abu daawuud iyo ibn maaja baa weliy waa xadiid saxiixa wey inay baryadu ay cibaado tahay iyo u yeedhashadu ayuu muujinaya haddii nebigu saa u xadeeyey salawatullahi wasalaamu caleyh aayaadkuna ay cadaynayaan ciddii alle cid aan ahayn u yeedhata ama wowgii ha noqoto ama baa la noqdee wax ilaahay lahaa subxaana watacaala buu addoommadiisa siiyey wabitaali shirki buu ku dhacay waa la wadaajintii laysu diidanaa walaa tadcua ha u yeedhanin min duuni illahi alla sokadiisa maa laa yanfacuka waxaan wax ku taraynin haddaad ka tagto cibaadadiisa wey walaa yaduruka waxaan ujeeda maa laa yanfacuka waxaan ku anfacaynin haddaad caabudo walaa yaduruka aan ku dhibaynin haddaad ka tagto cibaadadiisa haddaad caasidana dhib kuma geysan karo haddaad adeecdana dheef kuma siin karo waxba kuguma tari karay fain facalta haddaad yeesho fa inaka adigu idan markaa min alaalimiina kuwa gardarsaday baad ka mid tahay mushrik baa taaba macnaha laakiin waxa wey innagaa laynagu quusinayaayo war haddiiba nebi maxamed sal ly slam saa lagu leeyahay nin kalena dhowna macnaha waxa wey iska jir wey qawlihi tacala wain yumsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila huwa wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih yusiibu bihi man yashaau min cibaadihi wahuwa alafur raxiim wain ymsaska allahu alla haduu kugu taabto bidurin dhib haduu kugu taabto falaa kaashifa wax faydaaye lahu uma sugnaanin isaga ama falaa kaashifa wax faydaaye lahu isaga faydaaye mawjuud ma ma ah ilaa huwa isaga mooyaane haddii alla dhib kuu keeno dhibkaasi waxaan isaga ahayn oo feedi karaayo mid jira ma ah wain yuridka hadduu alla kula doono bikhayrin wanaag hadduu kula doonona falaa raadda wax hor istaaga oo diida lifadlihi fadliga alla diidaaye mid jira ma ah yusiibu alla wuu ku asiibi bihi fadliga man yashaa cidu doonuu siina oo min cibaadihi addoomadiisa ka mid wa huwa alle alkafuur waa midka dembi dhaafa alraxiimu addoommadiisa u naxariista wey macnaheedu waxa weeye haddii ilaahay dhib kugu keeno subxaana watacaala cudur ama faqri ama dhibaato kale caruurta dhib kaaga dhaco xolaha dhibaata kaa gaadho lafahagaba dhibba ku gaadho dhib guud uu dhaco nabadgeliyo darro iyo abaaro hadday dhacaan cunto yari hadday dhacdo dhibkaasi waxaan ilaahayn oo qaadi kara ma jiro wax say oo qaadi kara oo bedeli karaaye ma uu jiro oon alla ahayn subxaana watacaala ilaa huwa waa xasri wey sidaas wey taasi waa hadii way dhibaata dhacdo wey hadduu ilaahay khayr kula doono wanaag kula doono caafimaad iyo xoolo iyo cilmi iyo hanuun iyo diin hadduu ilaahay ku siiyo iyo khayrna khayrkiisa uu kula doono isagu kula damcay cidina ma diidi karto cid is hortaagi karta oo ilaahay markuu kula doonay diidi kartaay mid jirtaba ma aha saas way macana ciduu ilaahay doono addoomadiisa ka mid a ah ayuu siin oo uu siinayaa macnaha fadliga iyo khayrka allana waa midkii dambi dhaafo addoomadiisa u naxariista wey ayaddu marka nas waxay ku tahay makhluuq oo dhan meel wada mariya ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dhibaatooyinkana keena dheeftana ilahay baa bixiya subxaana wa tacala wanaagna allah bixiya dhib iyo wax aan wanaag ahaynna ilaahay unbaa keena xaggiisay ka timaada haddii la qaadayana ilaahay baa qaada oo badela sidaa daraaddeed meel kale in laga raadiyaayo waa lugooyo wey meel kale in laga raadiyo waa la gooye wey macna sidaas weyaan cid kaleoo qaadi karto faydi karta ma ay jirto waxaa u kacaya xadiidkii nabigeena sal alay slam uu dhihi jiray ummadoo dhan hadday isu timaado oo inay wax kugu tarto ay isugu timaado isu kaashato waxba kuguma tari karaan uusan ilahay kugu talagelin subxaana watacaala hadday kulligood isu yimaadaan oo iska kaashadaan sidii dhib lagugu geysan lahaana dhibaan ilaahay kugu talagelin kuma geysan karaan saas wey macana bal mabdaa asaasiga mabaadida bal mabdaa diinta dhan ay ku taagan tahay wey mabdaaasi ruuxa hadduu ka lumo waa arrin halis a wey oo uu rumeeyo ilaahay in kownkiisa lala maamulo oo uunkiisa lala maamulo oo laga dhaadhiciyo wax la yidhaahdo awliye ilaahay ka sokaysaa jirta oo qaaradaha u kala talis oo dhulka taaka taaka ugu jirta oo wixii ruuxu weydiista ilaahay uu u xilsaaray inay adduunka maamushoo waxaad weydiisa ku siin halkaa hadday ruuxa caqiidadu ka gashay waa arrin halis a wey maxaa yeelay diinta dhanba waxay kasoo horjeeda waa taas tan la doonaya in lala dagaalamo ee af iyo adin iyo seef iyo wax walba lagula dagaalamo waa mabda noocaas mabdaaasaa la diidan yahay maxaa yeelay xaqi ilaha ilaha subxaana watacaala oo addoommo la siiyo ayaa ka dhalanaysa macana iyo addoommadoo lugo ah meel aan waxba jirin inay ku logo oo xoolahoodii iyo waktigoodii iyo kulli ku baxo oo dhib mooyaane dheef ayna ka helenin khasaarahaasna meesha waa ku jiraa macana wain yamsaska allahu allah hadduu kugu taabto bidurin dhib dhib hadduu ilaahay kugu keeno noocuu dooniba dhibkaasi ha noqdee falaa kaashifa wax fayda lahu isaga mawjuudun mid jira muusan ahaanin ilaa huwa alla mooyaane dhibkaa wax faydi karaay ma jiro alla mooyaane subxaanahu watacaala waa aayad cad wey wain yuridka hadduu alla kula doono bikhayrin wanaagna falaa raadda wax hor istaagoo diidi kara lifadlihi ilaahay fadligiisa wax diidi karaaye mawjuudun mid jira isaguna ma ah cidina ilaahay fadligu kula damcay kuuma diidi karo kaama hor istaagi kara waxba ha ka cabsan marka sidaas wey sheekh ebel baa cuntada kuu diidiyo isagaa wax ku qadin iyo haddaadan macnaha waxa wey neefkiisii bixinin waa xooluhu kaa dhamayn iyo wax alla wuxuu kuu geysan kara ma jira halug wey saas macna waa nabigu sal alay waslam ducadiisa ka mid ahay allahuma laa maanica lima actayta walaa muctiya limaa manacta ilaahu wixii aada bixisayna nin hor istaagi karoo diidi kara ma jiro waxaad adigu diidayna ninna ma keeni karo addoommada nin uu keeni karayo ilahay kasoo qaadi karo ma jiro wuxuu alla diiday subxaana wa tacala mabda'aasaa la dooni dadka muslimiinta inay rumeeyaan yusiibu oo markii mabda'a la rumeeyo waxaa laga raaxaysani makhluuq oo dhan baa laga raaxaysan cabsida laga cabsanayay iyo argagax laga argagaxsan yahay hanqaltaaga iyo hunguriga la hunguriyeynaya wax laga doonahayay waxaasoo dhan bay addoommadu ka raaxaysan ilahay bay ku wada xidhmi subxaana wa tacaala caqiidadaa u toosiya u hagaagi yusiibu alla wuu xusiinayaa oo ku asiibayaa bihi khayrkii ama fadligii man yashaa uxidu doono min cibaadihi addoommadiisa ka mid addoommadiisa addoonnimadaasi waa tii caamka ahayd maxaa yeelay cubuudiyadaa laba qaybooda mid khaasa iyo mid caama addoommada oo dhan guud ahaan xagga abuurka iyo maamulka ilahay bay addoommo u yihiin addoonnimo khaasna waa jirtaayo addoonka mudiice ilaahay ka amar qaadanayana waa addoonnimo khaasa wey tii caamka ahayd baa laga wadaa marka maxaa yeelay khayrkan la sheegay iyo fadliga la sheegay mid adduun iyo mid aakharaba way soo gelayaan ka aakharo muslimiintu ku gooniyayo dadka muminiinta a ka adduunka gaal iyo muslimba waa ka dhexeeya kullan numidu haulaa wa haulaai min caaai rabbik wamaa kaana caaau rabbika maxduura saas way maana gaal iyo islaamba yani adduunka xolihiisa waxbaa laga siin wahuwa alle alafuru waa midka dambi dhaafo way adoomadiisa u dambi dhaafo arraximu oo naxariista wa qawlihi buu baabu yahay odhahda alla subxaana watacaala uu yidhi ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illahi alla sokadi laa yamlikuuna ma hanan karaan lakum idinka risqan wax masruuf ah iyo siismatoona idinma hanan karaan ee fabtaquu raadiya cinda allahi ilahay agtiisa alrisqa ilahay risqi ka raadsada wacbuduuhu alla keligii caabuda oo washkuruu lahu ilaahay ku shukriya u shukriya u mahad celiya ilayhi xaggiisa turjacuuna laydiin xelin macnaa waxa weye kuwa ay caabudayaan kulligood ama dhagax ha ahaado ama geed ha ahaado ama qabri ha ahaado ama nin saalix ha noqdeen kuwaad caabudaysaan wax risqiya oy idiin hanan karaan ma jiro waxba macnaha idinma siin karaan aayadda hore la macnota risqi ay idin siin karaan ma jire ilaahay ka raadiya risqiga agta ilahay agtiisa ka raadiya subxana wa tacala haddaad wax doonaysaan ilahay baa waxay maxaa yeele isaga laftiisa waxba haynin yani soomaalida waxaa tidhahdaa lama qaawani isma qaado isaga laftiisii baa qaawan oo baahan hadduu isagii baahan yahay muxuu wax kugu tari baaqidu shay laa yuctii ninaa waxaysanini wax kuguma biiriyo asaga lafihiisa yani waxa wey marka hore dar yeeli lah ninkii tiisa dar daryeelaatu kale ku daro war nin isagu wax haysto oo gacanta wax ku hayo oo mulkigiisa wax ku jiraan ayaa macnaha waxa wey isagii lafihiisa deeqay baa wax kugu biirin karay laakiin nin isagiiba baahan muxuu kugu tari saas way macana bal waxaa qariiba ah oo aada loola yaabaa mid lagaba yaababa inuu kaa liito oo ilaahay adigu aada uga dhowdahay subxaana watacaala inaad wax ka raadiso dhagax iyo caro meel taalla iyo geed meel laga taagay iyo jamaadaad wey adiguna ilaahay bini aadam uu karaameeyey baa tay bal ciddii la karaameeyey baa intay hoos u dhacdo yaa waxay aadaysaa wixii aan la karaamaynin oo jamaadaadka ilahay makhluuqaadkiisa ka mid abaad dib ugu foofaysa adaana ilahay karaamo ku siiyey subxaana wa tacaala yani waxaa kasii daran qaar shayaaiin yani insi ah oo shaki uusan ku jirin inay shayaain yihiin laakiin awliyanimo sheeganaya dadka awliyanimo sheeganaya qaarna waa awliyo qaarna waxa wey waa shayaaiin magaca ku adeeganaya qaar noocaasoo oo kalea ah, adigoo saalix oo haboon oo masaajida ku jiro salaada tukan oo cibaadaysanayo ilahay ku xidhan inaad wax ka raadiso waana abcadu khalqillah dadka ilahay kuwii ugu fogaa inaa ilaahay loo sii maro subxaana wa tacaala oo jid laga dhigto ilahay wax lagaga raadiyaa waa masale aad u cajib badan wey mana wa qawlihi tacala buu baabu yahay ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illahi alla sokadii kuwaad caabudaysaani laa yamlikuuna ma hanan karaan lakum idinka risqan wax masruuf iyo risqiya idinma hanan karaan beer ma soo saari karaan oo ganacsi kuguma guuleyn karaan oo gurigaaga wax kuguma keeni karaan oo intaad macnaha waxa weye juhdi iyo dadaal samayso midho wanaagsan kaama siin karaan oo jeebkooda wax kaagama soo saari karaan wax alla waxay kusiin karaan ma jir ee fabtaquu haddayna kuwaasi waxba haynin yaa waxayoo loo raad waa ka fabtaquu horaan u nidhi haddii meel meel laysu dido albaab layska xidho albaab buu sharcigu furi kaa waa laydinka xidhay mid kaleetaa laydiin furiye fabtaquu raadiya cinda allahi ilaahay agtiisa alrisqa kaydadka waaweyn ee risqigu ku jiro iyo istoorada iyo bakhaarada ilahay baa haya subxana wa tacala asagu ninku u fasaxo unbaana meesha wax laga siin marka isaga wax ka raadiya wacbuduuhu isaga caabuda wacbuduuhdaasi waxay faa'iideynaysaa risqiga la daba dhigay cibaadada iyo ilaahay daacadiisu sabab waxay unoqotaa risqiga ruuxii daacada badiya oo ilaahay ku xidhmaayo ilahay risqi buu siin subxaana wa tacaala waa tii aayaddu ahayd waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib ninkii ilahay ka cabsado dhibka haysta meeluu kaga baxo u samey albaabu kaga baxo meel uusan malaysanaynin ilahay risqi buu ka siinay subxaana watacaala saas wey marka wacbuduuhu cibaadada iyo ku-xidhanka ilaahay risqigaa lagu gaadha waa sabab asbaabta ka mid washkuruu lahu ilaahay umahad celiya shukriga waxaa la yidhahdaa saddex meelood buu ka dhaca qalbiga iyo carabka iyo xubnaha buu ka dhaca qalbigu ka dhacayo macnaheedu waxa weeyaan inaad ictiraafto ood ogolaato ood qirto nicmadan aada haysato nicmo inay tahay marka labaadna inaad qalbiga ka qirto cidday ka timid wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax alla waxaad nicmo haysataan xagga ilaahay bay ka timid inay nicmo tahayna waa inaad garato xagga ilahay inay ka timidna waa inaad qirto waa ta qalbiga midda carabkuna waxa weeye in aada sheeg sheegto adiga oo ku mahadinayo oo ku ammaanaya ciddii ku siisay inaad carabka ka xusto iyaduna waa kaalinta carabka ta saddexaadee xubnaha waxa weeye barwaaqadii iyo nicmadii lagu siiyey inaad ku adeecdo ciddii ku siisay saas wey inaad ku adeecdo haddii xoole lagu siiyey ciddii ku siisay meel ayna raalli ka ayna ku bixinin oo haddii caqli lagu siiyey ciddii ku siisay meel ayna ugu talagelin oo raalli ka ahayn ha ku bixinin oo haddii xoog lagu siiyey sidoo kale nicmada meeshii ciddii ku siisay meelay raalli ka tahay mari taasina waa xubnaha shukriga laga doonayo wey macna ilayhi xagga alle ayaa turjacuuna laydiin celino alle subxaana watacaala isagaa idin abaalmarin wa qowlihi ayuu baabu yahay odhahda ilaahay uu yidhi waman adallu yaa ka baadinimo badan yaa ka lunsanaan badan ma jirta cid ka baadinimo badan minman cid yadcuu baryayo u yeedhanaya min duuni illaahi alla sokadii man laa yastajiibu lahu cid aan weligii yeelaynin ilaa yawmi alqiyaamati inta qiyaamada laga gaadhay weligii aan yaani yeelaynin oo aan ajiibaynin wa hum kuwa ay u yeedhanayaan can ducaaihim kuwa baryaya ducadooda iyo baryadooda haafiluuna waba iska halmaansan yihiinba yani dad waxaa ugu xun oo ugu liita oo ugu caqdi daran oo ugu lunsan oo ugu baadisan ninka u yeedhanaya ilahay cid aan ahayn subxaana wa tacaala ciddaa aan ilaahay ahaynna tilmaanteedu waxa weeye haddaad weligaaba u dhawaaqatood u yeedhato waa habeenkii xalay ah tegay wey inay marna hooy ku dhacdo istijaabada waxaa la yidhahda ruuxu inuu ku maqlo wixii uu ducadaadi iyo codsigaagii markuu maqlana uu fuliyo marka iska badaa inay fuliyaane ma maqlayaan aayad kale waata inoo sheegeysa in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walaw samicuu ma istajaabuu lakum haddaad u yeedhataan baryadiinna waa niman maqlaya ma ah waa jamaadaadkaa dhagaha xidhan dhagax meel yaalla iyo caro meel taallaay dhawaaqaaga iyo wax isii iyo waa yani waxa weeyaan madhalays baan ahay iyo waan oomanahay iyo waan gaajaysanahay iyo maxay ka gara waxas waa jamaadaad maba maqlayaan haddii lagaba soo qaado inay maqlaanna waxaad weydiisanaysa gacantooda kuma jiro saa daraaddeed maba ku ajiibi karaan kuma fulin karaan waxaad ka codsanaysa macanaha saas way macanaha ilaa yawmi alqiyaamati ilaa qiyaamada laga gaadho haddaad dul taagnaato in uu ku ajiibo oo ku yidhaahdo hooy oo hadalkaagii waan maqlay waana fulinaya oo uu kuu fuliyahay waa waxaan suurtagal ahay dad waxaa baryayo oo u yeedhanayahay dadkay ugu xun yihiin macnaha isla markaa kuwan loo yeedhanayo kuwan loo yeedhanayahay baryadan iyo dhawaaqan loo samaynayo codsigan loo samaynayahay wayba ka dhagala yihiin waaba haafiliin oo way iska halmaansan yihin waa macnaha waxa ruuxa qabrigiisa iska yaala ama waaba carada ama waaba dhagaxa ama waa dhagax la taagay oo gumburi lagu magacaabay oo baraka lagu sheegay ruuxu ku dari maba maqli karo waa haafil waa makhluuqa ilahay meesha uu taagay wey maana dhagaxa alloobaad wey maana wax alla wuxuu maqli karana ma uu jiro maana hadduu maqlana waxba kuma qaban karo kaba soo qaad hadduu maqlo oo alla yidhaahdaba awliyadu qabriga way ku nooshaa oo qabriga way nool yihiin oo ruuxii u tagaa way maqlayaan haddii la yidhahdaba fardan kaba soo qaad eh laakiin ma yeeli karaan oo ma kuu fulin karaan codsigaaga xageed ku aragtay inay kuu fulin karaan saas way macana waman adalu marka dalaalka dalaalka asalkiisa waxaa la yidhahdaa ruuxu markuu jid hayo oo jidka ka habaabo oo dhul bahagooya oo cidlo ah ku fakado ayaa dalaalka la yidhaahdaa ruuxaasi macnaha halis wuxuu u yahay inuu dhulka bahgooyada ku dhex baktiyo ku dhex dhinto saasuu halis u yahay marka caqli darro fara badan baa ku jirta waxaan waxba tari karan inaad xurraadsato waman adalu yani inay cilmi darro iyo caqli darro labadaba ku jirto cilmi intaan la gaadhina xataa caqli darro badan baa ku jirta inay caqli darro badan ku jirto waxaad ku garanaysaa dadka hadda matalan culumta maadiga akristay culum diiniya xataa mayna akrisan jaamacada iyo kasoo baxeenoo laakin culum maadi akrisan saynis iyo jugraafi iyo taariikh iyo waxaasay akristeen dadka noocaas oo kaleeta ee reemagaalka waxoogaa teknolojiyada iyo horumarka adduunka wax ka arkay wadaad qabri ku jiraa wax ku lagu kari maayo saas wey ku kari mayse fooxlayaal bay odhanayaan waa dadka reer magaalka ah ee mutacalimiinta ah tacliimtooda xataa maadiga tahay haba yaraatee lagu kari maayo maxaa loogu kari laayaa diin muusan akrisanin qur-aan muusan arag oo xadiis nabi muusan arag salawatullahi wasalaamu caleyh oo diidaya maxaa loogu kari laaya waxaa loogu kari laayaha caqliga binu aadamkaana xataa ogolaanaya cilmi iska badaa caqliga binu aadamka saxiixa ah ma ogolaanayo maxaa yeelay warwadaadkan kadaata qabriga ku jira shalayso markii uu geeriyooday hanti wuxuu ka naxay xiliyo xoolaba adduunka wuxuu ugu jeclaa rag baa haysta rag xeradood bay ku jiraan haweenaydiisii la dumaal oo xoolihiisii rag baa haysta dhaxlay oo kabihiisii iyo dharkiisii la qaysay war wixiisa muceshadu intuu aniga waxay taray ma xoolihiisa soo dhaxsado intaasi caqliga basiidka ibni aadamkaa fahmi kara saas way macana ee saliimka allanka shubahaadka iyo waxyaalahaas aysan ku dhalanay saa daraaddeed baan lagu karayn kubbaas oo inta yaraantii yani balaayo loo soo kusoo weynaaday balaayotaad ku weynaatay baa kuugu darane ku noocaasoo kale un baan laga karaynin laakiin ibni aadamka caqligoodu saliimka yahay waxaasoo kaleeto wuba ka xoroobiba macnaha saas waman adalu yaa ka baadinimo badan oo ka nuunsanaan badan ma jirto cid ka baadinimo badane minman cidda yadcu baryaya oo u yeedhanaya min duuni illahi alla sokadii man laa yastajiibu cidda aan ajiibaynin lahu isaga ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama laga gaadhay wa hum kuwaa loo yeedhanayaana can ducaaihim kuwa u yeedhanaya baryadooda haafiluuna wayba iska halmaansan yihiinba waxbaba kama ogaba adiga unbaaba daalay meel cidla a ku daalay kan aada wax ka raadinaysa kumaba ogaba ilan daalkaan laguu ogeyn baa ugu daran saas way macana waidaa xushira annaasu kanuu lahum acdaaa wa kanuu bicibaadatihm kaafiriin waidaa xushira haddii lasoo kulmiyo annaasu dadkii haddii laysu keeno maalinta qiyaamada kaanuu waxay noqonayaan kuwii la caabudayey lahum kuwii caabudayey waxay u noqonayaan acdaaan cadowyaal col baa la noqon wa kaanuu waxayna ahaanayaan kuwii la caabudayey baa waxay noqonayaan bicibaadatiim kuwii caabudayay cibaadadooda kaafiriina kuwa dafira bal inta laysu daba dhigay ufiirso horta baryadaada yeeli maayaan baa layi maba maqlayaan kow hadday maqlaanna waxba kuuma tari karaan way iska halmaansan yihiino waaba ka dhagala yihiin dhawaaqan iyo qayladan kaa baxaysa talabaad aakhare maalinta laysugu tago cadow baa tihin xiira xiira adiga iyaga adiga ilaahyadaadii aada wax weydiisanaysay unbaa beritoon laydin macnaa waxa weeyaan laydin kala bixi colaad baa dhexdiina ka taagan wadaadkii aad wax weydiisanaya sheekh hebelo wax itar lahayd markii berrita inta kawaanka iyo maxkamadda lasoo istaajiyey la yidhahda a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah sida nabiyullahi ciise lagu odhan doonoo kale maadaa dadka ku yidhi ilaah iga soo dhigtao isoo barya waxbaan tari karaay maadaa ku yidhi kawaanka lasoo saaro uu yidhaahdo ilaahay yani waxa weyaan imiina caabudi jirin waxbana kamaanan ogeyn mana garanayo ismana naqaano markuu ku yidhaahdo adiguna aad tidhahda isagaa yidhi oo labadiina laydin fagaarayo dagaal idin dhex maro taas wey midda la tilmaamaya macna waa adiga kaad wax weydiisanaysa wy maana saas wey haddii arrintan loo saamixi waayo nabiyullaahi ciisa calayhi salaam oo aan isagu codsanin dadkana aan ku barbaarinin inay wax soo weydiistaan oo ilaah ka dhigtaan bal ku barbaariyey rabbii wa rabbukum allah rabbigay iyo rabbigiin waa allah sidaa ku barbaariyey haddii la dayn waayo iyagoo la doonayo in lagu xumeeyo kuwan kada todoba socdee wax weydiisanay haddii la yidhi maadaay dadkay soo caabuda la dhihi doono shee cabdilqaadir jilaani miyaad mood in la dayn uways miyay kulada in la dayn doono zaynaci miyaa la dayn doona abadan kawaankaa lasoo istaajin ayagu ama raalli ha ku noqdeen kii raalli ku ahaana waxa weeyaan waa inkaar baa ku dhacday kii diidanaa oo intuu noolaa ka dagaalami jirayna kuwii un daba socday unbay inkaartu haysataa isagu waa badbaadaya mana saas wy lakin iyagaan luqmayn mana saas marka cadow baa laysu noqon oo waa la dagaalami midda kale cibaadadii aada caabudi jirteen iyo baryadaad bari jirteen iyo waxaad u gawrici jirteen wayba dafiriba me maa yani waxa weya waxay odhanayaan yani wallaahi rabbina maaaayadi mana ayad kala jirta yani maynana caabudi jirin mayna ilaahuna caabudi jirin annaga maynana caabudi jirin bay odhanaya saas way inkirayaan oo way dafirayaan wa xushira annaasu dadkii haddii lasoo kulmiyo kaanuu waxay noqonayaan kuwii la caabudi jiray lahum kuwii caabudi jiray waxay u noqonayaan acdaaan col bay u noqonayaan wa kaanuu waxayna noqonayaan bicibaadatihim cibaadaday caabudi jireenna kaafiriina kuwa diido oo dafiray noqonayaan maynana caabudi jirin bay odhanayaan allow ee iyagaa macnaha baadiyoobay mar aanaan lubinin anagu hadday saa odhan waayaan hadda iyagaa la haystaa wa qawlihi tacaala buu baab u yahay aman yujiibu am man cideeba am bal amtu aati idraabiyada ahayd wey am warkaaga baxe man kee wey yujiibu midka ajiibaya almudara midka la dhibaato geliyey cidda dhibaataysan yaa yeesha oo markuu dhawaaqdo dhawaaqiisa maqlo wax uga qabto idaa dacaahu markuu u yeedho wayakshifu yaa fayda assuu'a xumaanta yaa fayda oo wayajcaluhum wayajcalukum soo wayajcalukum khulafaa wayajcaluhum buu qoray wayajcalukum wayajcalukum yaa idinka dhigay khulafaa alardi dhulka kuwa maamula maamulka dhulka yaa gacantiina geliyey jawaabtu waxa weeyaan allah ayib a ilaahunma mid la caabudaa maca allahi alla la jirankiya marka qaybta hore ee la weydiinayo ay ka jawaabayaan waa qaybtaan ku tilmaanay inay tahay tawxiid rububiya la yidhahda tawxiid rububiya tawxiid rububiya macnaha waxa weeyaan waa ilaahay subxaana watacaala afcaashiisa iyo tasarufaadkiisa iyo tadbiirkiisa iyo maamulka kownka uu maamulayo wixii isaga kasoo fulay in loo gooni yeelo taasaa rububiyada la yidhahda gaaladii waagaa joogtay ee lala dagaalamayeyna way rumaysnaayeen qaybta iyada inay rumaysnaayeenna tanaa kutus markii la yidhaahdo war ruuxa dhibaataysane dhibku ku habsaday markuu gacmaha taagto oo uu baryo ninka wax u qabta ee ajiibe ee yeelaay yaa wey ciddase dhibka idinka qaada idinka fayda markuu idinku habsado xumaantu iyay tahay yaase dhulkan idin dhiibay oo maamulkiisa gacantiina geliyey waxay odhanayaan allah intaasoo dhan ilaahay baa sameeyey markaasaa waxaa lagu xujaysanayaa intaa haddaad ogoshihiin maxaad ilaahay cid kale ula caabudaysaa ailahun maca allah waa uluhiyadii marka tawxiid luluhiya wey oy diidaneeyeen maxaa yeelay rububiyadaa la xujaysan oo daliil ahoo maadaama ay ogol yihiin iyadaa la xujaysanoo waxaa la odhanaya tan haddaad ogoshihiin maxaa tan ku diidantihin waa isku waa labadoodu waa isku xidhan yihin haddaad rumaysan tahay kownkan ilaahay keliya gacanta ku hay oo isaga waxaan ahayn waxba kama bixin karo waxbana kama diidi karayo maxaad cid kale waayaga wax ugu gawraci oo maxaad cid kale u bariyay oo maxaad cid kaleeto macnaha ugu sujuudi oo maxaad cid kale ugu salaadi ila akhiri yani rububiyada iyo uluuhiyadu waa mutalaazimaan waay waa isku xidhan yihin marka waxaa laga garanayaa mushrikiintii carabtu waxay yaqaaneen inuu ruuxu markuu cabaado oo qaylo dhaansado oo uu dhawaaqo cidda keliyeeta ee dhawaaqiisa wax ka qaban karta inay ilaah tahay subxaana wa tacaala hadday taa ogolaayeen maxaa asnaamta iyo dhagaxyaanta taata ay uhaysteen marka jawaabteedu waxa weeye waatay iyaguba caddeeyeenoo ilaahay baan usii maraynaa wey bal u fiirso ma ay rumaysna inay dhagaxyaantani wax tari laakiin waxay rumaysan yihiin ilaahay baa loo sii maraa oo ilaahay bay kuu dhaweyn oo intay dalabkaagiiyo codsigaaga qaadaan iyo ilaahay kuugu geyni oo erga ahaan baanu u wadanaa intaasay u wateen wa ilaa cidda ajiibidda iyo helitaanka iyo siinta iyo diidadu ay kasoo fushay inay ilaahay tahay nimanku waa rumaysnaayeen qur-aankaana arrintaa ka markhaati kacay dadka marka maanta xujaysanaya war anugu waan rumaysnahay ilaahay keliya inuu wax maamulo tayib maxaa wadaadkan kugu imtixaana ku daba dhigay maya hadde waxa wey ilahay buu iga dhow yahay maa ashbaha alleyla bilbaarixa soo isuma eka aad bay isugu eg egyihiin waa tii un wey tii gaalada lagula dagaalamay loo diiday wey macnaa midda meesha taalla ayib aman cidee weye aman yujiibu yaa yeela almudara midka la dhibaato geliyey yaa codsigiisa yeelo oo qaada idaa dacaahu markuu u yeedho oo wayakshifu fayda asuua xumaanta oo wayajcalukum idinka yeela khulafaa alardi dhulka maamulayaashiisa khulafaa macnaha waxaa laga wadaa dhulka maamulkiisu ilahay binu aadamka u dhiibay subxana wa tacaala saasi waa macno oo maamulka guud ama khulafaa alardi khulafada asalka ilaahay ugu talagala dhulka inay maamulaan waa dadka saalixiinta ee wanwanaagsan <coughs> ilaahun ma mid la caabudaa maca allahi alla la jirankii marka maxaad ilahay cid aan ahayn marka u caabudaysaan haddaabad leedihiin cid kaleeto oo hadalka yeeli karto oo wax kuu qaadi karto oo ma ay jirto warawa abaraaniyu su-aal baa meesha taallahay dadka qaarkii aada bay ula yaabayaan anaa laftaydaaba la yaabanba dadku hadday qur-aankan akrinayeen axaadiista nabigan akrinayeen salawatulli wasalaamu caleyh khaladaadkan bulshadu ay gelayso maxaa loo garan waayo inay khalad tahy oo looga tegi waayo dhowr sababood baa keenay ta koobaad horta waxa weeyaan bulshadu kitaab iyo sunna mayna akrisan jirin inaysan akrisan jirin daliil waxaa kugu ah kutubta masaajidda laga akrin jiray ama waa minhaaj iyo kutub fiqi ah oo tawxiid aan taabanaynin ama ma ahee waa kutubta la yidhahdo kutubta dariiqada oo munaaqabka iyo jawharunafiiska iyo kutub noocaasoo kale taawey tafsiirka qur-aanka waxaan xusuusman sooba gaadhnayba bisha ramadaan markay bilato ayaa tafsiir didis ah bacdu macnaa suwar ayaa la mari bas wax tafsiir oo socdoo dadka loo sharxi ma jiro axaadiista nabiganaba sal alay wasalam wadanka qariib bayba ku ahayd daliil waxaa kugu ah taariikhdaa hadda lagu hayaa ninkii ugu horeeyey ee magaalada xamar xadiid ka bilaaba sheekh ibraahim zuuley buu ahaa riyaad saalixiinka ka bilaabay wakti dhow bay ahayd awey axaadiistii marka ummahaadkii awey awey ummahaatu sita awey masaaniidii awey macaajimtii awey awy kutubtii waaweynadee tafsiirka aw kullu dalika wadanka iyo culimadu maba yaallaanba maba yaallaanba hadday yaallaana ninka yaqaanaa nin akriyaya maaha jahligaas horta mas'aladaasi mas'alo taalle bay ahayd ilaa waqti dhowna xataa waxaway dadka waaweyn iska badaa innagaa soo gaanay midda labaadi waxay ahayd iyadana kaliftay aayaadkan loogu talagalay inay ummadda dhaqankeeda iyo khaladkeeda iyo tawxiidkeeda iyo akhlaaqdeeda saxdo ayaa waxaa la odhanayaa gaalay kusoo degtay ninka wadaadka xataa tafsiirka akriyaya qur-aankii oo dhan wuxuu ku xidhxidhay sanduuq la yidhahdo sanduuqa gaalada saas way macanaa gaalow kusoo degay oo gaalow ku saabsanya war dhaqankii gaalada haddaan inagu la nimaadno soo aayadihiina qaban maayaan oo axaadiistiina qaban mayso saas wey marka masalada keentay in lagu baraarugi waayo o culimadu ku baraarugi waayaan yani asbaabtaasaa ka mid warawa abraaniyu abraani wuxuu wariyey biisnaadihi sanadkiisa wuxuu ku wariyey anahu amar yashaaniye kaana inuu ahaa fii zamani nabiyiisa nabiga waktigiisii munaafiqun nin munaafiq oo yu'dii dhiba almu'miniina dadka mu'miniinta ah dabaraani wuxuu wariyey oo sanadkiisa ku wariyey inuu waktigii nabiga sal lay slam uu jiri jiray nin munaafiqoo muslimiinta dhibi jiray dadka mu'miniinta fa qaala bacduhum muslimiinta qaarkood baa marka waxay yidhahdeen quumuu bina ina istaajiya oo ina keena nastakiisu aan gargaar weydiisanay birasuuli lahi sal lay slam nebiga kaalaya aan gargaar weydiisanay min hada almunaafiq munaafiqan kaalaya nabiga aan gargaar ka weydiisanay inuu inooga gargaaro munaafiqan dhibkiisu ina gaadhay ee aada inoo dhibay fa qaala nabiyu sal lay slam nabigu way soo tageen macnaa baa meesha ku jirta nabiga u yimaadeen waxay dhahdeen nebigow ninka naga qabo oo nooga gargaar oo si naga dheh kelimaday isticmaaleen baa waxay ahayd marka yani aitna ya rasuul allah min hada almunaafiq saaso kale mana nooga gargaar nebiyow munaafaqan markaasaa nebigu wuxuu yihi sal lay slam inahu laa yustaqaatu bi aniga gargaar layma weydiisto wainamaa yustaqaatu billah ilaahay baase gargaar la weydiistaa aniga gargaar layma warsade mana bixiye allah gargaar la weydiista subxaana tacala saxaabiga warinaya cubaadat bnu saamit weye sidaas wey xadiidku marka waa xadiid daciif ah saxiix ma ah maxaa yeele sanadkiisa waxaa ku jira ninkii la odhan jira cabdullahi ibnu laxiixa waa nin sayi lxifdi ah kutubtiisiyaa ka gubatay kutubtu wax ka akrin jiray yani xifdi ma ahayn xadiista musan xifdisnayn kutubtii marka ka gubatay kutubtii markay ka gubatay buu marka wuxuu damcay wixii kutubta ku taalay inuu kor marka ka sheego markaasuu wax isku dardaray waa laga tegay marka axaadiistiisa ninkaasoo marka cabdullahi ibnu laxiixa la yihahda ku jira sanadkiisa waana xadiid daciif sidaasu xadiidku daciif ku yahay ayib haddii la yidhaahdo xadiidka macnihiisa macnaha macnaha waxa weeyaan waxaa la diidayaa oo uu nabigu diiday sal alay slam hadi la yidhaha xadiidku waa saxiix wey waa daciife eh. yani gargaar weydiisiga in isaga gargaar la weydiisto ilahay baa gargaar la weydiistaa oo soo nagii soo sheegnay ruuxu hadduu nool yahay kulana joogo waxa aad gargaarka ka weydiisanaysana awoodiisa ay ku jirto tabar u leeyahay inay banaan tahay munaafaqani soo nabigu sal alay wasalam si uun ma dhihi karay oo ama lama ciqaabi karo ama matalan waxa weyaan si uun muslimiinta loogama qaban karayo waxyaalaha nabigu awoodi karay ka mid tahay salawatulli wasalaamu caleyh ayib muxuu u diidi marka nebigu laba siyoodba waa la dhihi karaa macnaha in la yidhaahdo laa yustaqaasu bi arrintan munaafaqa gargaar la igama warsado oo laima weydiisto oo arintaa ay ku gooni tahay waa macquul maxaa yeele munaafiqiinta nabigu salawatulli wasalaamu caleyh ka muslimiin ahaan buu la dhaqmi jiray isagoo og inay munaafiqiin yihiin lamana diri jirin lamana ciqaabi jirin marka arrintani tii gargaarka laiga weydiisan jire ma aha ee wax ka qaban lahaa saa in lagu daayo mooyaane inay saas tahay waa macquul waxaa kaloo suurtagal ah inay tahay inamaa yustaqaasu yani laa yustaqaasu bi in uu nebigu ilaalinayo salawatullhi wasalaamu caleyh carabka iyo afka uu edabtiisa la ilaalinayo kelimada istiqaasada la yidhaahdo laga dhawrayo in binu aadam loo wajaho oy fiican tahay in ilaahay loo wajaho subxana wa tacala marka xayndaabka kore ee tawxiidka ayuu nebigu waardiyeynaya salawatulli wasalaamu caleyh xataa kelimaad waxoogaa kelimaadkaa xataa la dhawraya wax kale iska badaayo sidaana waa suurtagal ayaa la leeyahy laakin duuduubhaanba xadiidku waa daciif warawa abaraaniyu biisnaadihi wuxuu ku wariyey anahu kaana waxa ahaa buu yihi fii zamani nabiy sal lay slm waqtigii nabiga munaafiqun nin munaafiqoo yudi lmu'miniina mu'miniinta dhiba wa qaala faqaala bacduhum saxaabada qaarkood baa marka waxay yidhahdeen qumuu bina ina istaajiyo ina keena nastakiisu birasuli lahi sal lay slm nabiga aan gargaar ku weydiisanay min hada lmunaafiqi ninkaa munaafiqa amana si inuu naga dho ama ha la canaanto ama ha loo hanjabo ama haba la ciqaabo faqaala nabiy sal lay sl nabigu marka wuxuu ihi inama inahu laa yustaqaasu bi aniga gargaar layguma weydiisto gargaar anigu wax kama qaban karo wey macana waxba kama qaban karo ninkan arrintiisa oo munaafaqa khaaska ah macana oo sidaa doonaysa wax loogama qaban karo maxaa yeelay muslim oo kalea loola dhaqmaya ayib ama ma ahe inamaa yustaqaasu bi yani inahu laa yustaqaasu bi kelimada istiqaasada la yidhahda aniga la ima isticmaalo wa inamaa yustaqaasu billah ilahay baase gargaar la weydiistaayo kelimadaasi ilahay in loo isticmaalo ayay ku fiicanta saa waxaan u leenahay yani kelimatu istiqaasa qur-aankay kusoo aroortay ayadoo makhluuq loo isticmaalay fii qisati nabiy llaahi muusa calayhi salaam fii suurati lqasasi ayadda hormalanaya waa tii ahayd faistaqaasahu ladi min shiicatihi cala aladii min caduwihi fawakazahu muusa faqada calayh yani labadii nin ee midna qibdiga ahaa midna israa'iiliga ah islaynayay ee nabiyullaahi muusa calayhi salaam uu soo agmaray kii macnaha reer israa'iiliga ahaabaa wuxuu gargaar weydiistay iyo garab qabasho nabiyullaahi muusa calayhi salaam maujeeda marka kelimatu listigaasa oo loo isticmaalay makhluuq nabiyullahi muuse loo isticmaalay laakiin wuxuu awoodi karaa qur-aanka kusoo aroortay marka asal ahaan way iska banaan tahay laakiin xadiidku hadduu asixi laha waxaa la dhihi lahaa waa laga fiicay xadiidkuse ma asixin marka waa loo isticmaali karaa macana nin wuxuu awoodi karo aisni waa dhii karta war nin igaram qabo i kaalme saas w maanaa i gargaar ayb fiihi masaail baabkan masaa'il dhowra ku jira alula masalada koowaad waxa wey ana cadfa ducaa ducada oo lagu daba xidhay cala alistiqaasati gargaar weydiisiga min cadfi alcaami cala alkhaas caam oo lagu cadfay khaas bay ka mid tahay macnaha waynu soo sheegnay yani waxaanu nidhi adducaa way ka guda weyn tahay istiqaasada saa daraadeed sheekhu wuxuu yihi min ashirki an yastakiisa bigayri illah aw yadcuwa yadcuwadaasi ducadaasi waxay ka guda weyn tahay istiqaasada saas way macnaha ayib athaaniyatu masalada labaad waxa way tafsiru qawlihi odhaahda ilaahay oo la fasiro walaa tadcu min duni illahi maa laa yanfaxuka walaa yaduruka aayaddaa tafsiirkeeda aan soo marnay ahaaliau masalada saddexaad waxa wey ana hada arrinkaas huwa shirku lakbar shirkiga weyn wey shirkiga weyn waxa weye inaad ilahay cidaalan u yeerato fain maxaa yeele waxaa laga qaadanaya fain facalta fainaka min aalimiin haddaad yeesho mushrik baa saasa araabicatu masalada afraad waxa wey ana aslaxa annaasi dadka kuwa ugu fiican ee ugu hagaagsan law yafcaluhu hadduu baryadaa sameeyo ilahay sidaan ahayn la baryayo irdaan isagoo ku raaligelinaya ligayrihi isaga cid aan ahayn saara inuu noqonayo min aalimiina aalimiinta inuu kamid noqonayo iska badaa ruux caasi oo dembiile eh addoommada ilaahay kuwa ugu wanaagsane ugu hagaagsane ugu fiican hadday cilaa cidaan ilaahay ahayn u yeedhaan daalimiin bay ku noqon oo xaggee laga qaadanaya a fain facalta nabigaa lagu yihi salawatulli waslamu aleyh walaa axada aslax min rasuuli lahi sal lay slam ruux nabiga ka hagaagsanna ma jiro haddii isaga lagu yidhi haddaa arrinkaasi kaa dhaco daalim baad noqon lagu yidhina nin kasta oo nabiga sal alay waslam salaaxa iyo wanaagga kaga hooseeya waa ka seexan jiraa wey macana alkhaamisatu masalada shanaad waxa wey tafsiiru laaya aayadda tafsiirkeedii allatii aayaddaasoo bacdaha aayaddii hore ka dambeysay waa aayaddii ahay wayamsaska allahu bidurin asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye kawnu dalika arrinka ahaanshihiis uu yahay macnaha waxa wey baryadii ilahay cidaana la baryay kawnu dalika arrinka ahaanshihiisa uu yahay laa yanfacu midaan wax tarayni fi dunya addunyada maca kawni isagoo weliba alkufran gaalnimo gaalnimo wuxuu la dheeriyay ilaan gaalnimo waxaa ku jirta adduunka ad wax ku hesho tani waxa weeyaan waa eber wey waa eber waa abaar adduunna wax ku heli maysid aakarana wax ku heli maysid sidaas way maana su-aal oo dad baaba intay qubuurta tagaan oo islaamihii yani u dhali waaye geeyaan meeshaa ugu soo urqaade soo lama dhigi karo mid baa intuu meesha tago qabriga tago oo wax weydiisto wixii ku hela see lagu odhan karaa waxba adduunka kugu soo gaari maayaan waxaa lagu odhanayaa waxaa kala jira waxa meesha ku heshay laakiin maxagga ilaahaybu wuxuu ka yimid mise wadaadka qabriga ku jiru ka yimid waa su-aal meesha lagugu sii la geray laakiin ma ilaahay xaggiisuu ka yimid mise wadaadkanaa keenay wadaadkanta lug intee la-eg buu ku leeyay sabab ma u noqday ma kuu baryey mise kuwaa maqlin ba ilahay baa meesha kugu siiyey un haddiise ilaahay meesha kugu siiyey soo suurtagal maaha in macnaha lagugu imtixaanayo lagugu ibtilaynayo ilaan saan soo sheegnayba macaasida mar badan baa laysugu kabageliyaa ayadoo macnaha addoommada lagu imtixaanayo waa sii ahayd yani waxa weyaan fi suurati yani suurat almaa markii laga waramayey xajka dadku markay xarmo yihiina sii socdaan ugaadhi iskaga riganaysa tanaaluu aydiikum wa rimaaxukum warmihiinni iyo gacmihiinaaba ugaadha idinka carari jirtay yaa waxay gaadhaysaa gacmihiinni iyo macnaha waa warmihiinaa gaadhay hoostaa laga soo gelinaya ugaadhi baaba ku riganba maxaa laga rabaa may cararto waa la leyliyey oo waxaa lagu tijaabinayaa bal inay laayaan iyo in kaleeto saas wey waxaa laga yaabaa in macnaha xoolaha haddaad u dhaqaaqdo xagga ribada aada xoolo ka dherki oo ribada meel walba la dhigo faa'iidadeeda laakiin haddaad xalaal raadiso amaad kusoo bixi weydo oo maxaa xaaraamta loo sahlaya xalaashii loo laalay waxaa loo laalaya addoommada lagu imtixaan adigaaga lagu keri waayo marka meesha waxaa wax lagugu siin qabriga agtiisa bal waxaa lagu tijaabinay inaad xumaanta kusii fogaatiyo inaad ka laabato saas maana marka waa lagu kabagelin dhurwaa meeshuu doonaya usha loogu dhuftay ha noqonina soo laabo saas maana inaad soo noqotaan rabaa isxusato marka waxba kama bixinina ilahay xaggiisu ka yimi adduun iyo marka waa lagu khasaariy waxba laguma helo asaabicatu masalada toddobaad waxa wey tafsiru aayadda saddexaad oo la fasiro aayadda saddexaad waxa wey fabtaguu cinda allahi risqa aayadda ahayd wey athaaminatu aayadda yani masalada sideedaad waxa weye ana alaba risqi risqiga oo la raadiyaay laa yenbagii ma haboona in laga raadiyo ilaa min allah xagga ilahi in laga raadiyo mooyaane kamaa sida ana aljannata jannadaba laa tutlabu aan looga codsanin ilaa minhu xagga alla mooyaane adigu janna miyaad wadaad weydiisan waa la heli dad odhanaya macnaha waxa wey sheekh hebel baan isku hadlaynayaayo aan ku talagashanahay inuu jannada geeyo muriidkiisii baan ahay dif waay bal ashcaartooda dad ufiirsato yani muriidkaygiiyo isoo qabso oo aniga isku kay halle ayagaaba ka tegayaba isku kay halle aniga saas bal cajaa-is waxa wey waxay yidhahdaan macnaha waxa weye waxaa jiri jiray nin shacbdiqaadir jilani u ahaa muriid shacbdiqaadir jilani waa lagu been abuurtaa nin saalix u ahaa nin saalix siiradiisa culimadu markay u tarjameen nin aada saalixaabu ah cibaado badan laakiin waa lagu been abuurtay salaaxiisii iyo wanaagiisii bay dad badan ka faa'idaysteen marka waxay yidhaahdaan oo asaatiirtay sheegaan waxaa ka mid a ah. waxay yidhahdaan nin baa muriid u ahaa ninkii muriidka u ahaa ilaahay muusan aqoonina sheekh abdilqaadir jilaani buu lagan yaqaanay ninkiibaa malakulmowdkiibaa u yimid nafti baa laga qaaday markaa nafta laga qaaday sheekh abdilqaadir jilaanina lama soo malkulmoodku intuu usoo booday buu nafs ka qaaday wiilkii markii la waayey ayaa sheekh cabdilqaadir jinaani baa marka birmaday birmad buu kaga daba tegay marka malagii oo naftii sii wada nafo kaloo farabadaanna ay dambiil ugu jiraan iyo madaxa ku gaadhay markaasuu bahal dharbaaxa indhaha kaga soo gooyey malagii il buu beenay nafyaalkii uu haystayna intuu wareeray malagii ayay ka daateen naf walba meesha way kusoo laabatay dhahay saas naf walba ruuxii laga qaadayay dib ugu soo noqotay cajiib mabal ibnu aadam malakul jibriil macnaha waxa wey garaaci oo nafa ka soo daansani war caqliga rumayn karaayo cajiib badana waxaasi munaaqib iyo balaayo dhan bu ku yaallaa macna saas waxaa ka daran waxay yidhahdaan markuu geeriyooday oo aakhira la geeyey ayaa ilaahay subxaana watacaala baa la xisaabtay oo markaasaa la yidhi yaa taqaanaa ilaahay ma garanayo ilahay baa duusan aqoona cadaabkaa lageeyale sheekh cabdilqaadiimaani baa ka daba dirmaday oo ilahay anu ilaahu anuu iyo qalaabu saa daraaddeed baa lasoo soo oo jannada lagu geeyay warma gaal baa janno gala man ilaahay garan waayo baa janno geynaysa cabdilqaadir janno geynaya waxaasi dad muslimiin a ah rumaysan kutub bay ku taala laakiin waxaa nasiib xumaa kutubta sideedaba lenooma laqmeeyo bal adigu intaad burdaha soo qaado haddaad carabiga garanayso laqmayso ama ha lagu laqmeeyo waa la yaabi wax ku yaal mawliidka kitaabkay dhahaan bal adigu laqme oo macaanida ku yaalla faa laynoo laqmayn maayo laakiin waa laynagu dul akrin markaasaynu heeseesi oo dhadhawaaqi dhadhawaaqa iyo marqaanka iyo jidbada intaa umaynu kaga bixi laakiin macnaha meesha ku yaallaba garan mayno taasaa macnaa wax wax la yaabla ayib alcashiratu masalada tobnaadi waxay tahay anlaa adalla cid ka baadinima badan ma jirto asaasicatu ta sagaalaad waxa wey tafsiiru aayati araabica aayadda afraad oo la fasiro waman adalu miman yadcuu min duuni illahi alcaashiratu midda tobnaadna waxa weeye anlaa adalla cid ka baadinimo badan ma jirto miman dacaa cidda u yeedhatay gayr allahi alla cid aan ahayn alxaadiyata casharata masalada ko iyo tobnaadi waxa weeye annahu ciddaa loo yeedhanayaa haafilu waaba iska halmaansan yahay can ducaai daaci ka u yeedhanaya ee baryaya baryadiisa yeedhishadiisa uu iska halmaansan yahay laa yadri canhu waxbana kama oga athaaniyata casharata masalada ko iyo tobnaad labiyo tobnaadi waxa weeye ana tilka dacwa baryadaa iyadii sababun waxay sabab u tahay libugdi lmadcuwi ka la baryayo inuu naco oo la coloobo addaa'iya ka baryaya wa cadaawatihi lahu iyo inuu colaad u qaado baryada aada baryaysaay waxay colaad dhex gelinaysaa adiga kaad baryayso inaad isku soo dhawaataan iska badaaye colnibaad qalaqaadaysaanoo waad coloobaysaan macnaha waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaaan baa laga qaadan macnaha athaalidata casharata masalada saddexiy tobnaad waxa weeye tasmiyatu tilka dacwa baryadaas in lagu magacaabo cibaadatan cibaada in lagu magacaabo la caabudayo lilmadcuuwi kii loo yeedhanayo la caabudayo haddaabaad u yeedhatayba waad caabuday oo cibaada meel la kaama jirta wy macana araabicata casharata masalada afariy tobnaad waxa weeye kufru lmadcuwi ka loo yeedhanayo inuu dafiri doono bitilka cibaadati cibaadadaa inuu dafiri doono yani wuu diidi doonaa layma caabudi jirin buu ohanaya imana yeehan jirin ismana naqaano saas inuu ohan doona mana ayadda waataan kuso marna ayb wakanuu licibaadatiim kaafiriin alkhaamisata casharata masalada shan iyo tobnaad waxa wey hiya sababu kawnihi hiya baryada ilahay cid aan ahayn uu baryahay sababu kawnihi ahaanshihiisa ayay sabab u tahay uu yahay adalla naasi dadka kuwa ugu baadinimo badan ruuxa dadka ugu fog ee ugu nacsan ee ugu caqli daran ee ilaahay yani ugu nuunsanaan badan ruuxa inuu yahay maxaa sabab u ah ilahay keyrka uu baryayaa sabab u ah iyadaasaa sabab a ah maana ayib asaadisata cashrna masalada lixi tobnaad waxa weye tafsiru laayati alkhamis aayadda shanaad oo la fasiro aman yajibu lmudara wey asaabicata cashrata masalada toddobiya tobnaad waxa weye almru alcajiib arrinka cajabta badan wa huwa arrinka cajabta badanna iqraaru cabadati lawthaan kuwa caabuda sanamyada qiritaanka ay qirayaan maxay qirayaan anahu amay shanihi laa yujiibu inuusan ajiibaynin almudara ruuxa la dhibaato geliyey ila allahu alla mooyaane kuwii xataa sanamyada caabudi jiray ayaa sidaa qiray ciddii dhawaaqata ilaahay inuu wax siiyo mooye cid kale inaysan wax ku dari karin walijli hada sidaa daraaddeed bayna yadcuunahu ilaahay baryi jireen fi shadaa'idi markay xaaladdu adkaato arrimaha daran markay dhacaan mukhlisiina ayagoo u gooni yeelaya lahu ilaahay addiina baryada ayadoo dhawaaqa iyo calaacalka ilaahay ku gooni yeelaya oo ilaahyadoodii iyo asnaamtoodii halmaamaya ayay xaaladaasoo kale ilahay keliya abaari jireen oo aadi jireen subxana watacala waa markay badaha dhexeeda marayaan oo kaleeto doontu inay la qarqoonto ay ka cabsadaan dhibaatooyinka waaweyn caamka markay dhacaan xaaladahaasoo dhan waxay halmaamin jireen yani asnaamta yarkay jeebka ku wataan way daadin jireen ilahay bay aadi jireen subxana watacala waa meesha ay yidhahdaan culimada qaarkood jawaanibta qaarkood nimankaasi waxaad moodaa xataa inay ku dhaameen dadka maanta in badan oo muslimiinta sheeganaya maxaa yeelay ayagu xaaladdu markay adkaato oo dhib ku weynaado war waxani sanam waa ka weynaayo sanam wax kama qaban kari odhan jire ama sanam intaas sii maraynaba lagama gaari karee war ilahay toos aan ugu oradno kuwan laakiin xaaladdu markay ku xumaato hadalkooda iyo dhawaaqooda iyo habarwacashadoodu awowga hebelow iyo sheekh hebelow iyo karow inay yidhahdaan mooye ilaahay oo cid tidhahdaayo waa yarta aad bay u yartay macna bal adigoo baabuur saaran hadduu baabuurku waxoogaa jidka ka boodo oo macnaha waxa weeyaan uu goosto dadka meesha saaran oo dhan awoowa waxle mooyaane allah wax la arki mayso waa xaaladdu markay adkaatay maxaa yeele dadka quluubtoodii baa meel baas lagu xidhay hogaaninta loo sameeyey iyo macnaha waxa weeyaan yani fururxid ayaa waxaa lagu xidhay waxa la yidhaha awliye iyo mashaa'ikh iyo halkaasaa lagu xidhay ilahay ba laguma xidhay subxaana watacala dadka qalbigooda ma ayb athaaminata cashrata masalada sideed tobnaad waxa weye ximaayat mustafa rasuulka sal alay wasalam subadaha ilaalinta uu ilaaliyey xima tawxiid tawxiidka seerihiisa siduu nabigu u waardeeyey salawatulli waslamu caleyh xima waxaa la yhahda waa meesha le yaani boqoradu ay xidhaanoo aan la geli karin tawxiidka marka seerihiisii buu nebigu waardi adag saaray oo ilaalo adag saaray maxaa yeelay nebigu sal alay slam hadduuba yidhiba kelimadii istiqaasad ahayd aniga la ima isticmaali karayo muxuu ku waardiinaya waa min baabi sadi daraaya waxaa lagaga hortegaya shirki oo dhan baa xifdada loo siibaya mana saas weya ximaayatu mustafa sal lay slam nabiga ilaaladiisa uu ilaaliyey xima tawxiidi tawxiidka macnaha seerihiisa ayuu ilaaliyey wata'adubi iyo edebsi maca allahi ilaahay la jirankiisa yani ilahay in laga edebsado aan laysgarab dhigin xataa hadalka maa sha allahu washita oo kale waa imaan doontaa yani waxaad ilaahay doono adiga ilaahay waxaad doontaan lama dhao lakin waxaa la yidhahdaa wuxuu alla doono markaa kadibna waxaad adigu doonto uma saas wey maana marka ilaahay iyo addoomadiisu meel ma wada galaane yaan laysgarab dhigin wey mana wallahu aclam sal allahu wasalam ala nabiyina maxamed wala ali wasabi waslm walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته